xaaraam tahay kabiira min alkabaa'ir tahay waa ijmac lmuslimiin waa masale ijmaaciya oon khilaaf lahayn xuquuqu lwaalida inay tahay xaaraan kabiira min alkabaa'ir waxaa soo hadhay qatiicatu raxim raximkoo lagoya asaguna inuu yahay dembi weyn oo kabiiro ah waa masala aan khilaaf ku jira iyaduna min xayu اljumla tafaasiil khilaafiya way jirtaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala fahal casaytum ma laga yaabaa in tawallaytum haddaad diinka ka jeedsataan ama in tawallaytum haddaad gacanta ku dhigtaan umuura almuslimiin aw umuura annaas ad tawalidaan tawalligii ciraadka ahaa iyo kii wilaayada ahaa labaduba waa lagu fasiraa labada macaama aayaddu waa ixtimaashaa ma laga yaabaa diinka haddaad ka jeedsataan ama aad dadka taladooda gacanta ku dhigtaan an tufsiduu fi اlardi dhulka inaad fasahaadisaan oo biاlظulmi wاshirki wاlkufri aad ku fasahaadisaan wa tuqaطicuu arxaamakum ahalkiinna iyo riximkiinna aad goysaan ulaa'ika kuwaas dhulka fasahaadiya ee riximkana gooya aladiina lacanahum اllah uu ku rabbi naxariista ka fogeeyey faasamahum uu ka dhagatircan samaaci lxaqi xaqa inay maqlaan ama ay dhagaystaan wa acma absaarahum aragoodana uu tiro uu baaba'shay oo xaqa aan arkaynin wa qaala tabaaraka wa tacaala ilahi wuxuu uhi waladiina kuwa ayaa ceebaysan ama waladiina kuwa yanquduuna burinaya goynaya duminaya cahd allahi ilaahy ballankiisii min bacdi miihaaqihi intii la adkeeye la dhuujiyey kadib ayagaa ictiraafay ama way aqbaleen ama ilaahaybaba adila qur'aaniya nabawiya ijmaaciya ku xoojiyey wayaqtacuuna goynaya maa amara allahu bihi an yuusala wuxuu rabbi faray in la xidhiidhiyey goynayanoo qaraabadiiyo riximka wayufsiduuna fi lardi biulmi washirki wاlkufri dhulkana fasaad iyo katal iyo xumaan ulaa'ika kuwa ayaga ah lahum ullacnatu naxariis allah in laga dheeraya u ahaato abaal looga dhigaya walahum waxaa u ahaaday suu'u daari caaqibo xunna waa leeyihiin suudaar addaar marka inay jahanamo noqoto oo sugan cadaabka laga wado way dhici kartaa walahum suuu daar ay walahum cadaabu jahannama loo jeedo inay tahay suuul khaatimna waa dhici kartaayoo horaanbaa waxaa soo socotay aayaddii ka horaysay salaamun calaykum bima sabartum fa nicma cuqbadaar baa ka horaysay aayadda marka cuqbadaar iyo suuudaar marka way iskeenayaanoo caaqibo iyo aayaatinaan wanaagsanayn adduun iyo aakharaba ayay kuwan leeyihiin sidoo kuwa wanaagsanaa ay u lahaayeen caaqibo wanaagsan iyo aayatiin wanaagsan aakhariya adduunba waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah rabbigaa wuxuu amray nabi maxamed ama xukumay sharcan asaga mooyaan axdan asaga ka inaan la caabudin buu rabbi xukumay wa bilwaalidayni ixsaanan labada waalidna in loo ixsaanfay rabbi xukumaa amray ima yabluqan imada hadda waa iska intii shardiyada ahayd oo maa la raaciyey xoojiso dhuujisa ima yabluqanna cindaka alkibara hadday gaadhaan waayeelnimo adiga agtada ku gaadhaan axaduhumaa midkood ow kiilaahuma ama labadii waalidba falaa taqul lahumaa uffin ufa ku hadal ay dhibsadaan ha la imanin walaa tanharhuma ha gulguulin oo indhagubid iyo hadanaaniyo jirdiiddo iyo jidhxuman yaysan kugu arkin waqul lahumaa qawlan kariiman weer wanaagsanna ku dheh wakhfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma wakhfid lahumaa u raarici labada waalid janaaxa dulli aljanaaxa daliil baa loo jeeda marka garabkaada u raarico waa ma hadalkaada iyo gacantaada iyo af iyo adinkaada ha u dabacsanaadeen baa laga wadaa kama qiila linabiy sal ly slam wakhfid janaaxaka lilmu'miniin min alraxmati naxariis darteed iyo naxariistaad u naxariisana awgeed garabka iyo hadalkaba u raarici waqul rabbi irxamhumaa waxaad ku tiradaa rabbigo u naxariisa alla kudha alla u bari kamaa rabbayaanii sahiira siday iisoo korsheen anoo yar iguna naxariisan jireen marka naxariista waalidka loo weydiina waalidka muslimka midka gaalka ay gaalnima ku dhinta asagoo kuma jiro ninka naxariis u barya uu ku gaaloobayaa wa can abi bakrata nufayc bni xaar radi allahu tacaala canhuma cafan radi allahu tacaala canhu qaal saxaabiga wuxuu yidhi qaala qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam alaa unabi'ukum maan idiin sheego muslimiinay biakbari alkabaa'iri dunuubta waaweyn kuwa u waaweyn u sii dan iyagoo kabaa'ira iyo haddana sii kala daran yihiine akbar alkabaa'ir maan idiin sheego alaaan saddex jeer buu nabigu ku celiyey alaa unabiukum biakbari alkabaa'ir alaa unabiukum biakbari alkabaa'ir nabiguna in laga fahmo ama uu doonayo in si fiican dadku ay u daneeyaan waa ku celcelin jiray liziyaadati alihtimaam walictinaa qulnaa waxaanu idhi balaa nabi allow haaya noo sheeg akbarulkabaa'ir waa u baahannahay inaan iska jireen noo sheeg nabi allow yaa rasuul allah qaala suban wuxuu idhi alshraaku billaah ilaah oo loo shariig yeelo wey alshraaku billaah ilaah oo loo shariig yeelo yacni ilaah lagu kufri alshraaku huna waxaa laga wadaa alkufru alkufru billah kufriga weynaa iyo shirkiga weynaa ayaa loo jeedaa xataa shirkiga asqarkaa uu soo gelayaa maxaa yeelay kabaa'irta kale asaga ka waaweyn dhanka shirkiga asqarka marka la fiiriyo al-ishraaku biاllahi ilaahay oo xaqiisii khaaska ahaa uunkiisii lala wadaajiyo wa cuquuqu lwaalidayn labadii ku dhashayna lagu caasigaroobo labadii waalidna lagu caasigaroobo wa kaana mutaki'an nabigu waa dangeego oo waa janjeersanaa oo dhulka ku hayay fajalasa nabigu waa fadhiista calayhi salaatu wasalaam ama waa tiirsanaa derbiba ku tiirsanaa bacdu saxaaba ku tiirsanaa waa riwaayo fajalasa nabigu waa soo fadhiista calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi alaa wa qowlu zur hadalka beentaana iska ilaaliya alshraaku biاllah waxuquuqu lwaalidayn alaa wa qowlu zuur aniga waa ii godantahay wa qowla zuurna waa la akhriyaa dhib ma laha hadalka asalkiisu waa waصfu shay calى khilaaf ma huwa bih aلzuur waa shayga beentaa wa shayga baailka waa shayga aan jirin waa inaad shayga ku tilmaanto wuxuusan ahay hada huwa الzuur marka ama fal ha noqdo ama weedh ha noqoto ama makhraati markaa ha noqdo goonaha loo saaro la yidhaahdo wa shahaadaة الzuur makhraati beenaadkana iska ilaaliya marka qowl الzuur waa ka caamsan yahay shahaadaة الzuur لأnna shahaadaة الzuur waa fardun min afraadi qowl الzuur alaa wa qowlu zuuri hadalka beentaana iska ilaaliyan jirin ee barabagandada ah iyo washaadatu zulmakhraati beenaadka iska ilaasho oo waa lagu aafoobaa weeye famaa zaala muusan ka zuulin suubanuu yukariruhaa weedhan dambe inuu ku celinayo alaa wa qowlu zuuri washaadatu zuur nabigu uu leeyahay xataa qulnaa ilaaanu isnidhi laytahu alla haddii sakata nabigu iska aamusi lahaa sooma wanaagsanaan lahayd oo u naxaayaan nabiga u danqanayaan intuu nabigu ku celcelinayo yay nabigu u danqadeen waxay dh nabigu show inuu iska nasto waan fahanay waa garannay ayaa wanaagsanaan lahayd aadana waxay dhaheen meehe waxay ka wadaan nabigu mar walba uu ku celiyo waxay sii dareemayaan dembigu intaa inuu ka wan yahay celcelintan nabigu uu celcelinayo waxay tusaysaa dembigu inuusan ahayn meeshay filayeen meel ka fog inuu joogay yay ogaanayaan oo marka hadduu nabigu sii wado kabaa'irtii intuu dhaafuba shirkigii gelahayaa oo nabigu ku celceliyo takraarka nabigu wuxuu keenayaa in xukumkii shaygu uu kordhay iyo culayskiisii muttafaqun calayh waa laysku waafaqay xadiidkan isaga ah alshraaku biاllahi nabigu ku bilaabay calayh الsalaaة wasalaam lanna shirkigu waxaa weeye intuu hal mar buu nabigu shirkiga sheegay xuquuqulwaalidaynna hal mar buu sheegay laakiin markuu soo gaadhay suubanuhu hadalka beenta ah iyo makhraati beenaadka markuu soo gaadhay waa ceshay hadalkii culumadu waxay leeyihin lianna ashirka wاlishraak yanbuu canhu qalbu اlmuwaxidi wa xuquuqu اlwaalidayni yanfiru canhu طabcu saliib ama qowlu zuurku asbaab badan baa keenta dawaaci badan baa keenta waxyaabaa kugu xambaari xasad baa kugu xambaari cadaawad baa kugu xambaari nin jeclaysi baa kugu xambaari war jacayl baa kugu xambaari howlo badan baa iska jira maadaama marka ay sahlan tahay beenta in loogu dhaco asbaab fara badan ama makhraati beenaad la furo waxyaaba badan hebel ku xume iyo xaq beena iyo adduunye ku hel beenta loo sheego saasuu nabigu oga digayaa waa likarati wuquuci qowli الzuuri fi اlwaaqic fi اlkhaarij fi الnaas waa karati shahaada الzuur buu nabigu ugu celceliyay ma aha inay ka daran yihiin shirkiga iyo cuquuq اlwaalidaynka ka daran yihiin saasuu nabigu ugu ceshay calayh الsalaaة wasalaam qaybta hore ee ku saabsan alishraak shirkigu daabitkiisu waa in badan baynu soo tilmaannay waxaa weeye waa ihbaatu shariikin lilahi fima huwa min khasaa'is illah ashirk alabar daabiduhu iyo tacriifkiisu waa intaa waa in aad ilaahay xaqiisa khaaska a ah la wadaajiso uun iyo khalqi min alkhalaa'iq ihbaatu shariikin lilahi fima huwa min khasaa'is illah altashriic alxukm wاltaxaakum alla keligii baa salaada axkaamtaasoo dhan uu ilaahay goonida la mid ka mida inaad uun siiso ama malag ama boqor ama jin ama insi ama owliyo ama abooto aad la aaddo wey idogtaa waa iska koobantaha iyadu waa shirkiga akbarka marka laga hadlaayo shirkiga asqarka asagu shirkulaqraad baa la yidhaahdaa waa shirkulmaqaasid way kala duwan yihiin shirkiga akbarka nooc min alcibaada ama xaqaasoo rabbi leeyahay ayaad axad kale la aadaysaa idan waa sarfu cibaadatin waa sarfu khasiisatin min khasaa'is illaah ilaa hayr اllaah waa sarfika isagu shirkiga akbarka ama shirkiga asqarka ee riyaaga iyo sumcada loo yaqaano asagu ma aha sarfu cibaadatin aw khasiisatin aw xaqin khaasin lilaahi ilaa hayr اllah ma aha ee waa maxay shaygii alla dartii baad oola imanaysaa ilaahay baad u sarfinaysaa cafwan ilaahay baad u tukanaysaa ilaahay baad u soomaysaa u salaadaysaa laakiin dadkii baad u sheegay oo waxaad doonaysaa in lagugu ammaano wax lagugu siiyo saa darteed waxaa leehay shirku laqraad muraad aad leedaha dhex gashanaysaa adoo tukanhayo ilaahay dartii ragcatayn sunna u tukanayey yaad wadaad halkaa kaasoo eegahayaad aragtay si fiican baad isu kala bixin waad istoosini sujuuddii baad yaad rakaadin rukuucdii baad toosini waad iskala bixin dumaaniinada baad ku xasili qur-aankii codkii baad ka sii dayni horaanna si allowsaalaad iskaga tukan lahayd haddaad keligaa noqon lahayd laakiin markaad aragtay in ishii milicsigu uu kula socdo eed xoogow xalladaynaysaa waa yar naashnaashaysaa cibaadadu markayaad u tukatay ood u waday ila allahi subxaanah wa tacaala laakiin ujeeddo adugu aad leedahay oo in lagu ammaanaa ama xoogow lagugu xurmeeyaa ayaa dhex gelisay awaabkii cibaadada waa shirkul aqraad salaaddii maxaa lagu doonaa ilaahay inuu kugu dembi dhaafo janno aad ku hesho waxaad koleed ku doonaysaa in lagugu ammaano waxaad ku doonaysaa in xoogow shaaha lagugu shubo shirkul aqraad saasaa loo yidhi way kala duwan yihin inaad kala fahantaan limaada uu shirkigan ashar u noqday kanna uu akbar u noqday midna waa inaad cibaado ilaahay khayrka u bixiso ood awliye iyo alankhayrre iyo geedad iyo balaayo aad wax saarato ood wax moodo oo xaqa rabbigee aad siiso idan labadiiba way wada socdaan markaa iyada ah cibaadadood maqsad ad ilahay khayrkii ka leedahay way wada socdaan iyagu markaa iyadaa ah. laakiin kan asqarka ah waxaa weeye cibaadadii ilaahay dartii baad oola timid ayaad aadamaha soo gelinaysaa iyo ujeeddadii loo tukanayay baad aadamaha soo gelinaysaa laakiin cibaadada ma siinaysid walidaa bay xanafiyadu yidhaahdeen haddii adoo salaadda ku jira aad ogaato in weysadu kaa jaban tahay maqhribkoo lagu jiro iyo cishoo lagu jiro ayaa waxaad ogaato inaada weyse qabin waxaad tidha haddaad dhaqaaqdo waa lagula yaabee iska tuko waad nala rukuucday waad sujuudday waad waday hadhow markaan salaamo naqsanimada xag ka baxday waad soo weysato maqhribkaadi iyo cishaada waa tukatay xanafiya waxay dhan kaafir baa ta waa kufri limaada cidaadadan waxay dhan hadda dadka oola timid u fiirsada macnaha shirku aqraab ma ahee tan oo dhan waxaad oola timid ilaahay ooma tukanaysa hadda waad ogtahay ilahay inan hawshan ka soconayn oo bila dahaaro inaan jirin baad ogtahay tahay salaadan oo dhan ragcataynkan waxaad oola timid am alaaa rakacaat arbaca rakacaat ligayr illaah ida markaa waa kufri bay dhaheed haddaad xataa taa ka badbaaddo waa istihzaa istikhfaaf biاsalaa wuxuu ilaahay yidhi halla weyniyaad fudaysatay fa anta kaafir xanafi hoostay kaa xariiqayaan hawsha inaad fahanteen bay la marka kala fahma shirkulasqar iyo shirkul akbar faariqa u dhaxeeya ee loo kala saaray cuquuqul waalideyn waa masale dhib badan xagga daabitkeeda habeen hodhowd waanu soo tilmaamay waalidku in lagu caasigaroobo oo la dhibo inay xaaraan tahay oy kabiira meelkabaa'ir tahay lam yakhtalif fiihi inaani min almuslimiin laba muslimiin iskuma hardiyaan wax murana kama taagno laakiin waxaa lasku maandhaafo amminkan la sugi la'yahay oo wadaadduhu ku hardamaan daabidka iyo qaacidada noo urinaysa maxay tahay ama muxuu yahay cuquuqu lwaalidayn alciz bn cabdisalaam kitaabkiisii qawaacid alaxkaam fi masaalix alalaam wuxuu yidhi si walba intaan u baadhay ayaan u waayay daabit uruuriya cuquuq اlwaalidayn oo maxaa jira wuxuu yidhi wuxuu u waajiba ajaanibta waalidka waa u waajibaa buuri maa yajibu ligayri اlwaalidayni yajibu lahuma shay walbay xaaraan tahay in ajaanibta lagu sameeyona waa xaraam fii xaqi اlwaalidayn wax walbay waalidiintu ku amraanna in la fuliyo laazim ma aha qaybaa lagu khilaafi buuri shay walbay kaa reebaan in laga hadhanaya marbaysan laazim ahayn waxbaa lagu khilaafi idan amarkoodoo dhan ma aha buui mid la fulinayo waxay kaa reebeen oo dhanna ma aha mid laga tagayo sidoo kale wixii u waajiba ajaanib waa u waajibaa wixii ka xaaraama in ajaanib lagu sameeyana ayaguna waa ka xaaraan waxay kaga duwan yihiin bani aadamka kale daabitkiisi waan waaye buuri alimaam ibnu salaax ay akhraan ahaayeen hadda ka horna ay doodeen alciz fataawidiis wuxuu ku sheegay daabit waxaad moodaa inuu leeyahay wadaadkaas faqiiha ah ku yaree aniga iga dhegaysta daabitka inuu leeyaad moodaa laakiin muususu hadal qaadin laakiin cuquuq ulwaalidiin fatwadiisa matbuucadaah ayuu ku sheego wuxuu yidhi asagoo ku sheegay wa kullu ficlin yata'adaa bihi alwaalidu kullu ficlin yata'ada bihi اlwaalidu ta'adiyan laysa biاlhayini walaysa min alwaajibaati cala اlwalad daabitkaas asaguu sii daayey waa daabit quruxsan muxuu yidhi cuquuqulwaalidaynku waxaa weeye fal walba oo waalidku uu dhibsanayo dhib weyn dhib khafiifaa jira oo maxaa u jeeda maalan hooyadaa salaada cishaha inaad aadda xilla cabsi yar jirto waa iska dhibsani hooyo maa iska joogti guriga maa iskaga tukatid salaaddi in la soo tukadana waa waajib salaaddii subaxoo kale hawlo adig iyadaad ugu danaynayso waalidka aad leeda aad ku wanaajis u arkaysa inaad ku yar dhibtay way kari xanuunsan waalid waa taqaana haddee saas darteed waa ficlun yata'adaa bihi اlwaalidu ta'adiyan laysa bilhayini aan fududayn midka fudud waa loo dulqaadanayaa buro cuquuq ma noqonayo walaysa min alwaajibaati cala اlwalad waajibaadka ku saarana ilaahay ku saaray waalidku hadduu doona ha dhibsadin miyaad ka tegi idan waalidkii baad dhibtay caaq baa tay miyaa lagu odhan maya daabitkaas isagu sheegay wadaadka siraajudin albulqiini kitaabkiisa alfawaa'id اljisaam calaa qawaacid ibni cabdisalaam isagu wuxuu sheegay ilaa dhowr daabit warkuu sheegay buui alciz waxba kama jiraan saddex daabit baan ku ururin karaa addaad doonto saadhe haddaad doonto saadhe intuba iga dhegaysta maxay tahay wadaadku wuxuu sheegaya uu leeyahay cuquuq ulwaalidiin daabit looma hayo ninba nin baa moogtahay e, iska dhaadhicin inuu wax dheer yahay dhibba ma laha wuxuu yidhi daabid kubaad iga qabsada maa cudda curfan cuquuqan fahuwa min alcuquuq iskadasoo gabarkaasoo dhex iska geeyay buudha warka uu sheegay xataa ibnu salaax uu iskaga leexdaan malaynaya wuxuu yidhi maa cudda curfan min alcuquuqi fahuwa cuquuqun lilwaalidayn maxaa yeelay buu leeyahay maadaama masaladan qaacida sharciya ay tahay luqadana aan lagu xadaynin nebi maxamed iyo allana aysan noo xadaynin xagee loola laabanayaa curfiga iyo dhaqanka muslimiinta lagu xadaynaya yani maxaa lagu fasiraya waa qaacida ay leeyihiin shayga aan shaaricu caddaynin daabidkiisii iyo xadkiisi iyo seerihiisa uusan sheegin shaaricu luqadana aan lagu caddayn karin seeraha iyo xadka shaygu uu leeyahay maxaa loola laabtaa curfiga muslimiinta bidaliil maa ra'aahu اlmuslimuuna xasanan fahuwa cinda allahi xasan qaacida cabdillah bn mascuud waa ahar saxiixun canhu waana qaacida ijmaaciya waxay muslimiintoo dhanba u arkaa inuu wanaagsan yahay waa wanaagsan yahay waxay muslimiintoo dhan u arkaa inuu xun yahayna waa xun yahay lagama hadlaayo dad muslimiin gobol jooga la socaad qoys yaroo baabuurqaan lagama hadlaayo soomaalian lagama hadlayo muslimiinoo dhan baa laga hadlaaya saydan bidcooyinka iyo shirkiyaadka aydan u dhihin waynala fiicnaayeene idinkaa buuqa nagu furay aydan u dhihin idan maa cudda curfan annahu cuquuqun huwa min alcuquuq idan wixii uu walad ama ilmo ama ubad uu sameeyo waalidkii aabbihii uu ku sameeyo oo dhaqanka muslimiinta marka la firo loo arkayo xadgudub meel kaga dhac caasinimo khayr darri loo arkayo waxaan leenahay waa caaqnimaan leenahay daabidka baad iga qabsada buui midka labaad waxaa weeye kullu maa yu'diihima mima yuta'adaa bihi caadatan wa tacadaa bihi اlwaladu wtacadى bih اlwaladu fahwa cuquuqun kii hor muxuu kaga duwan yahay waxbuu ku daray hadda kulu maa yudiihima wax walbo waalidka dhiba oo mima yuta'adaa bihi caadatan waa qayd wax waalidka dhibaya oon caada ahaan iyo dhaqan ahaan iyo curfan ahaan la dhibsanin baa jira mima yuta'adaa bihi caadatan watacaddaa bihi اlwaladu waladkuna uu ku xadgudbo oo xadgudub marka asaga la firiy waad xadgudubtay seerihii baad jiidhay la odhanayo fahuwa cuquuqun buui weedha ah watacadaa bihi lwaladu waxaan kaga ixtiraasayaa buuhi aabbaha iyo hooyada haddaad xuquuq iyo xoolo isku qabsataan oy hooyo iyo aabba xoolihii ku siin waayaan xaqira aad ku yeelato maxkamadaad ka dacwayn kartaa waa laguu xidhi karaa buui xabsiga hooyiii aabba laguu xidhi xaqaad kule dartii ma cuquuq baa ilmuhu wuxaad gudbi miyaa la odhanayaa misxaqi waa la dalban karaa qaadiguna wuu xidhi karaa hoyi aabbadi darta hawshaa way nagu adkaata annaga ka soomaali ahaan laakiin wadaadihii arabeed way sheegeen daabidka waad fahanteen bay ila tahay daabidka saddexaad kullu maa yalxaqhu maa bihi mashaqaة ظaahira mima yasduru min alwaladi bاkhtiyaari laa yaxtamilu milaha اlwaalidu mima laysa xaqan lahu lilwalad daabitkaana wuu sheegay labada hore iskaga gaabsada maa cudda curfan cuquuqan fahuwa min alcuquuq kul ma yu'diihima mima yuta'adaa bihi caadatan wacurfan watacaddaa bihi اlwaladu fahuwa cuquuqun ama daabidkii hore uu sheegay ibnu salaaxi ahaa kullu ficlin yata'ada bihi alwaalidu ta'adiyan laysa bilhayini walaysa min alwaajibaati cala alwaladi fawa xuquuq idan mas'aladii habeen dhowaad aad marayseen baa ka mid ahaatee dayadaa ku taraada islaanta fur ka warrama islaanta lama noolaan karo ma hayn karo aa inkaar qabda iga soo booday toddoba badood baa soo tuftay maba ducaysno hooyad aabbaheed baaba soo habaray dhaafeday soo istaagta maamadii maxaa la samay in haddaad tiraado islaantu biyaan ka dhex arko carruur bay haysaayo caloosheeda baa kala taallo haddee xoolo badan baan ka baxshay haddana xoolihii u doona ma hayo hooye iska dulqaado haddii uu la soo istaagay wiilkeedu maxaa la samay aabbaa yidhi fur imaba soo gashatane waan ku khaldannay wax dhib diinadana ma sheegayso hooyo aabbana wax dhibdinada ma sheegayo way un ku sannifeen maxaad ka leedihiin ya cabdullahi muxuu idhi waan haysanaa islaantaa habeen dhowood waxaad soo marayseen sayidina cumar bn khataab radi allahu tacaala can oo wiilkiisa cabdulahi bni cumar ku yidhi islaanta fur kadibna uu ka diiday suubanaha iskula dacwoodeen nabiguna uu ku yidhi aic abaaka wa talliqha aabbaha cumar adeec oo gabadha fur xadiikaas jawaab ma laha xadii culus weeye jawaab ma laha muqnica ah wadaadaha luqluqay kama soconaya nimanba waxay iska dhaadhiceen oo yidhaahdeen sayidina cumar gabadha wuxuu ku dhibsaday waa diin diin buu ku dhibsaday saa darteed diin xumo ay qabtay buu cumar ku dhibsaday ibnu cumarna iskugu dhajiyey iyagoo raba cumar inay difaacaan ninka sidaa yidhaahda isagoon u qasdin buu sayidina cabdullahi bni cumar caayaya cabdullahi bni cumar baad duraysaa isagoo la og yahay inuu masaa'il fara badan iyo howlo badan uu ku ahaa manaaqib khaasa ku lahaa oo xataa aabbihii hijrada oga soo horreeyey xagga itibaacana iyo sunnada si loogu dadaala nin kula mid ah maba jira saxaabada nabi maxamed musudu jecla waad ogtihiin yacnii diinxumo yuu cabdullahi bn cumar islaanta ku hayso iskula dhajiyey cumar baana diinxumada arkay waxaynu qaadan karna ma aha iska ilaaliya idinkoo sayiddina cumar u qiil bixinaya beerkaa kaga tumanina eh cabdulaahi ibni cumar qawlka iyo madhabka had iyo goor ilaalinaya maqaamu saxaaba ayaa awlaa min hayrihi in badanna waa idin soo idhi wax diin xumay gabadhaa qabtay ma jirto waalidkii cumar ahaa unbaa ka soo booday oo diiday warku waa sida haddaadan dhihin aafo kala ka imanaysa nabiga ha ii dambeeyo tawaan ka soo hadlay idan warka ah dhibaato diineedoo xumaan diineed bay gabadhu qabtay ibnu cumarna ku watay cumarna ka xanuunsaday waa hawl khatara oo ninkii aad u fiirsaday eraygaa uusan ku dhiiran karin laakiin wadaadduhu marar badan waxaa ku dhacaysa afraaddooda hafla iyo duhuul iyagoo maqaamka cumar eegahaya ayaa waxay ku istaagi karaan cabdulaahi bay isha ka ridahayaan lianna inaan wax xumaana diinyada aysan qabin gabadhu nabigu wuxuu soo istaagay adica baaka ma dhihin naag xun baad haysanaysaa naag xunoo taariku salaadad ah oo deriska dhibaysa oo carab dheer oo qaraabogoys ah oo riximkii ahlku u dar nabigu cilladuu sheegi lahaa furitaanka gabadha nabigu wuxuu ku cileeyey daacat alwaalid hadduu ay cillo kale jirto nabiguu ku cillayn lahaa xukumka xukumka la amray cabdullaahi muxuu ahaa fur gabadha wa cillatuhu daacatan lilwaalid daacatan lilwaalid hadday cillo kale jirto maxaa lo odhan lahaa xukumka marka la cillayo dhan usuuliyiin alaslu anlaa cillata ukhra alaslu waa cadamu cillatin ukhraa asalku waa inaysan jirin cillo kaleo xukumka lagu tiiriyo xukun kastana loo tiiriyo xukum kastana ciluu leeyahay wa cilaة اlxukmi laa tacdu awsaaf almaxali baa la yidhaahdaa awsaaf almaxal markaynu fiirina muxuu noqotay gabadhan xumaanay lama sheegin ibnu cumarna ma sheegin aabbaheed ma sheegin nabigu ma sheegin idan ciladii mansuma aacatan aca idan aacata lilwaalid abudarda ninkii hooyadii ay tii fur islaanta wiilkii hooyadii intay wadwad ay ku tii guursosay u waday islaanay jeceshay ku meeris islaantii baad waqti ka soo booda fur bay tii hooyadiisu aniga kaa fadhin waaye maaha iska daaya fur waa kii ka safray ciraaq ee u safray shaam iyo xadiidkii riwaayadku waxaa ka mid ahaa ninkii islaantii furay fama kharaja min الshaami xataa faaraqaha kii abudardana ku taliyey sidaa ayadaa marku hore u sheegoo yidhi anugu furna ku maayo qabna ku dhihi maayo laakiin xadiis nabi baan sheegaya xadiidkii buu taabsiiyey riwaayadkii qaarna kadib wuxuu kula taliyey inuusan hooyadii caasiyin kadibna waa furay axaadiis sidaa iyadoo u cad ayay culimmadu waxay u badan yihiin hooyadaa iyo aabbaha hadday ku dhahaan gabadha fur wax diineed ood adugu ku dhibsatana aysan jirin in la adeeco waajib maahay u badan yihin culimmadu in la adeeco waajib ma aha hooyadaa waxau tiri gabadhi fur aabbaha wuxuu ihi islaantii fur wax diinay ku qoonsadeenna oo diin xumaana ah ma ay jirto hooyada inaad adeecdo gabadhi furto waa fiicantood hooy ka farxiso ajir badan baad ka heli aabbaha inaad ku adeecdo ku xurmaysona waad leedahay ajir badan baad ka heli laakiin haddaad soo dhariijiso islaantu kaa dhexbixi weydo ood hooye ku diiddo hawsha aabbana ku diiddo furitaankii gabadha ma caasi baa tahay iyo caaq baa tahay jumhuur ahlilcilm waxay leey maya caasi ma tiid in lagu adeecana waajib maaha way bannaantaha ama waa mustaxab caasu waalidiinna ma tihid warkaa inaad fahanteen bay ila tahay masaladu sidaas way usuusheedu daabidka hadda aynu sheegnay marka miyey soo gelaysa soomaali curfigeeda intaan ka warqabo nin hooyadii ama aabbii islaanta fur ay yidhaahdee oo xooguhu isdharriijiyo oo yidhaahda dana badan sheegtay waalidkana sabay kadibna islaantiis iska daysa ooma arkaa inuu yahay caasi inuu yahay uma arkaan bal waalidka eedaynaya hooyaa lala fuuli oo duqaa lala fuuli oo mawd tahay reer dhan baad duminaysaa say wax kaa yahay islaantan iyo wadaadkeeda ka dhexbax maxaa ku dhaxdhiga reerka soo wiilku kuma soo salaamo gabadhu kuma xidhiidhiso oo ma ceebaysan tahay maxaa kaa dhiga oday ceebeed habar un reerun bay dumisaa duqdaa waxaa lagala dhacahayaa feerferi ulasan baa la caydhsanaya curfigeenna inagu caasinimo ma aha culummada badankeedna waxay yidhahdeen caasiyo caaqnimo ma aha laakiin saxaabadu meeshay soo mareen iyo xukunkii nabiga hee waad arkayseen anuu halkaasaan kaga tagahaya wixii kale idinka idiin taallaa waa idin qiilbixiye laakiin hadda meeshaad nabiga ka mar lahaydeen iyo cumar iyo abudarda idinka idin taalla intaa idin ilbixin kara waa idin ilbi abubakr asidiiqna waa idiin soo sheegay hadda ka hor bakr wixii dhex inta aan kaga tago tataabasho mooyo ku tiigasha ma laha mas'aladu lagu sii tiigto waxay dhaheen soomaaliya gacmo geli jiray maxaa kor looma dhaqo hoos baa loo dhaqaa وعن cبد اللh بن cمر بن cاaص رضي الله تعالى عنهma عن النب صل سلم قاal nabigu wuxuu yidhi alkabaa'iru kabaa'ir dunuubta waaweyn ay min alkabaa'ir cinda ahli اlcilm min alkabaa'ir masale khilaafiya waxay isku khilaafeen culummadu dunuubtu ma kabaa'ir iyo sakhaa'ir bay leedahay nimanaan badnayn warkooduna uu baaطil yahay yaa waxay yidhaahdeen dunuubtu kabaa'ir iyo sakhaa'ir ma laha dembi walbo ilaahay lagu caasiyo waa kabiira min alkabaa'ir bay yidhaahdeen qur-aankaana beeniyey sunnadaa diidday ijmaaci saxaabadaa diiday wataabiciin wadaaddahan dambe marka khilaafkoodu macna ma laha dunuubtu waa kala weyntahay ma sinno isku meella ma joogto min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid a ah, alshraaku biاllah nimanka sidaa yidhi kabaa'ir dunuub tulmahaya saqaa'ir waxaa loogu qilbixiyoo la yidhi marka la eego axadkaad caasinayso eed ku gacansaydhay eed amarkiisa diiddoo alla ah wa tacaala marka la eego dembi yar iyo dembi weyn midna ma jiro dembi yar iyo dembi weyn ma jiro marka laga fiiriyo axadka aad caasidoo ilaahay weynaa ah subxaana wa tacaala laakiin marka dunuubta ayada la firiyo is loo eego dunuubtu way kala weyn hooyada iyo aabbahadaad ku afceliso afcelinta badan iyo midda yarba waa maxay waa kabiir meelkabaa'ir waa xumaan waa lidnaan laakin weedha aad ku celisay iyo qaabkaad u hadashay iyo tii hore way kala weynaan karaan way kala khatarsan marna dembiga qudhigiisaad firin marna axadka la caasinayo ayaa la milicsanaya way kala duwan yihiin marka intaaun bay u jeedaan baa nimanka diidaye nama khilaafsana yidhaahdeen min alkabaa'iru dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah al ishraaku billaah loo shariig yeelaa ka wa cuquuqu اlwaalidayn labada waalidoo lagu caasigaroobo ayaa ka ayagoo la caasiyo ama la dhibo wa qatlu nafsi naf ilaahay xarimay oo la dilaa ka mid ah walyamiinu alkhamuus dhaarta beenta ah alkhamuus dhaarta tiimbisa ruuxii sameeyey dunuubta tiimbisa ama naarta gelisa ayaa ka mida ah, rawaahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariya alyamiin alkhamuus wuxuu ihi nawowi waa alatii yaxlifuha kaadiban caamidan waa dhaarta uu ruuxu ku dhaarta kaadiba asagoo been sheegaya caamida una qastay inuu beenta sheego ama inuu falka la yimaado summiyad khamuusan baa lagu magac dhabay liannaha takhmisu alxaalifa fi limi uma fi naar wey ruuxii dhaartay bayyay dembiga dhex tiimbinaysaa oy quusinaysaa ama muquurinaysa idan saasay dunuubta isu dabadhaceen alshraaku biاllahi baa la daba dhigay cuquuq اlwaalidayn qatlu nafsi baa gadaal la geeyey iyadoo ijmac la soo guuriyeba dembi ilaahay lagu caasiyo bacda alkufri wاshirki inuu yahay qatlu nafsi alatii xarama allahu ila biاlxaq inay tahay la soo guuriyo marka laakiin nebigu kulba bixasabi اlmaqaami wاlxaal buu ku hadlayay shirkiga wax ku horey isagu ma jiro laakiin tartiibka kabaa'irta kale marar bay isdaba maraan ama wa tasaruf min aruwaa ama wa muqtada alxaal hadal ku soo baxay oo bixasab ah, almaqaam wa inaga soo maray wa canhu can abi hurayra radi allahu tacaala can can cabdillahi bn camr caas cafwan qaala saxaabiga wuxuu uhi qaala rasul sal lay slam min alkabaa'iru dunuubta waaweyn waxaa ka mida ah shatmu rajuli ninkuu aflagaadeeya waalidayhi labadii dhashay aflagaadeeya shatmu rajuli ay sabu rajuli ruuxu inuu caayo waalidayhi labadii dhashay saxaabo way yaabeen curfi iyo dhaqan iyo diin ahaanba qalbigoodu waa qaadan waayey ruux baa caayo aflagaadayni qaaluu waxay nabi allow yaa rasuul allah rasuulkiila wahal yashtumu rajulu waaliday wahal yashtumu arajulu waaliday ma nin baa labadii dhashay caayi nabi allow aflagaadayn karo jaa'ifayn kara qaala nabigu wuxuu yidhi nacam haa way dhacaysaa idinku maydan fahmine yasubu aba arajuli nin aabbihii baad caayi yasub rajulu aba rajuli wey ninbaa wuxuu caayayaa nin aabbihii waalidkii baad caayaysaa fayasubu lmasbuubu kii la caayabaa wuxuu caayayaa abaahu aba rajul asaabi ninkii horeedii ku caayay aabbihii baad agu caayaysa maxaa yeelay amba aabbahay baad cayda wey wayasubu ummahu nin baad hooyadii caayaysaoo aflagaadeen wax ka sheega xumaana fayasubu almasbuubu ummahu umma saabi kii horaan wax soo caayay hooyadii baasna caayahaya idan adaa labada waalidba cayda u soo jiiday weeye muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaaya xadiidku uu leey waxaa ku yimid inna min akbar اlkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mida ah, an yalcana arajulu waalidayhi ninku inuu labadii dhashay lacnado oo naxariista ka fogeeyo lacnad baa kugu taal u yidhaahdo idinku taalla u yidhaahdo qiila waxaa li yaa rasuula rasuulka ilaahayow kayfa yalcanu rajulu waaliday ruux muslima sidee u lacnadayaa labadii dhashay qaala nabigu wuxuu hi yasubu aba rajuli nin aabbihii buu lacnadaya sabiguna waa lacnadii fayasubu abaasna aabbihii buu lacnadaya wayasubu ummahu hooyadiibuu lacnadii fayasubu ummaasna hooyadiibuu lacnadaya riwaayo kaleu xadiidkuu leeyahay ina akbar adanbi cinda allah baa ku yimid ina akbar adanbi cinda allah an yasuba arajulu abaahu aw waaliday marka waa dunuubta u waaweyn cinda allahi waa inaad labadii ku dhashay u soo jiiddo aflagaadiya jaa'ifo ka imanaysa ninkii adugu aad ku xadgudubtay ka imanaysa xadiidkan marka waxaa ku jira qaacidadii la odhan jiray qaacidatu sadi daraa'ic waa taxriim اlwasaa'il buu xadiidku asal u yahay xadiidkan isaga ah qur-aankaana asalkiisi laga soo qaatay xadiidkan macnihiisu walaa tasubu اladiina yadcuuna min duuni اllah fayasubu اllaha cadwan bغayri cilm wadaad maaliki oo maqhribi ah wuxuu qoray kitaab uu odhanayo xadiid kasta oo nebi maxamed ka sugan aayad qur'aanah ayuu ku fadhiyaa imaa saraaxatan aw istimbaaan kitaab dhan buu qoray ii keena w xadiisaa soco dhanba qur meel ka gelinayahay xadiidkanaa ka mid wuxuu hi wuxuu gelayaa aayaddii ancaami haddaa idiin sheegay ayaddaasuu daba taagan yahay buur maxaa yeelay markaad asnaamtooda iyo ilaahyooda caayidaan waxaan mushrikiinta bakhtiga ah allay fanan hayaan ee ka daayaa laydhi doonku markaad adugu ninkan waalidkii iyo hooyadii iyo wax ka sheegto wuxuu higaadinayaa hooyada iyo aabbaha cayda marka hooyada iyo aabbahada u soo jiiday cayda aad soo jiiday buu nabigu ka dhigay calayhi salaatu wasalaam adugu inaad si toosa u cayday aabbaha iyo hooyada riwaaya xadiidku leeyahay waa cuquuq bu nabigu calayh isalaatu wasalaam inaad nin aabbihii caydo ama hooyadii aflagaadayso kadibna hooyada iyo aabbaha u higaadsho waa caaqnimo oo caydii aad ah, ninkan hooyadii aabbihii cayday baa caaqnima maxaa waxay keentay waalidka in la cayay keentay adaaba caasi marka iyada ah marka xadiidku qaacidadaasoo asal u yahay qaacidatu sadi daraa'ici wa taxriimi اlwasaa'il shay asalkiisii bannaanaa maalan oon dhib lahayn hadduu dhibaato keenayo in laga fogaado in laga fogaado aayadda qur-aankaa sheegtay aalihadii asnaamtooda bakhtiga waxba ka jira baaila in la caayo way bannaanay markay keenayso in ilaahay lagu xadgudbo ma banaano lagama hadlaayo awliyada ay ku xadgudbeen iyo ambiyada iyo sulaxada waxaan ka hadlaynaa dawaaqiidda raalliku waa ah in la caabudo in la caayo banaantahay ila taaquud baa jira binisbati lilcaabid la binisbati ilay baxdigaas mar kale inuu ka hadalla filaya kutub alcaqaa'ida laga fiiriyo iyadoo bannaanayd baa yaa laga leexanaya waxaa kaloo ku jira maalan xadiidku daliil u yahay in aadan biyo iyo saliid iyo caano aadan ka iibin karin nimaad og tahay inuu isticmaalhayo oo hilibka iibiya nin dhala khamra ah wata kiil hilibka kama gedi kartid lanno khamradu ku goosanaya waa ku cabahaya rooti kama iibin kartid rootigus xalaal ma ahayn in laga iibsho laakiin muxuu kaalmaysanaya khamro inab iyo geley iyo masige iyo qamadi kama iibin kartid nin ka dhigan haya khamro guri xalaal adugu aad dhisatay bangi kama karayn kartid limaada bangi riba ku shaqaysanaya bangi islaamka kama jira dunida donyaan laydin sheegi bangi islaami ah islamic system hawlaha waa sheekaberaley caamada lagu dhacaa caamada lagu waleeya hawsha iska ilaaliya bangi nidaam islaami ah ku shaqayn dunida kuma ogi anugu mana jiro kii waaga idin soo bilaabeen bunuugta isli idiin soo galay ilaa nairobi daatanaa waan iska daayada ribo weeye warka jooga kii ilbaha ii qaadeen toban sano kadib kii yo wadaadihii waag hore idiin fatwado waa xalaal idin yidhi yo waxaydin dhaheen waa xaaraan waana la siray indhaha nala qabtay yaa indhaha idin qabtay warkaas aniga ma daadegin laakiin waa laiska leeyahayo iska ilaaliya hawsha ayadaa xadiidku wuxuu asal u yahay shaygaadi xalaasha ah haddii xumaan loo adeegsanayo kama kidhayn kartid gurigaadi qolyo ku tumanaya ma ka kidhayn kartaa ood ogta inay ku tumanayaan tagsiilaad tahay qolihii naqaad oo kalaabka nagee waadna og inay wixii xumaa u socdaan ma qaadaysaa ya aniga waa la qadaadhihina suaashaiga jawaab su-aasha iga jawaab aniga meel kale ha i dirin hawshaa iska ilaaliya lama qaadi karo mara xariira ma siin kartid nimaad ogtahay inuu xidhanayo mara xariira ah ma siin kartid nimaad og inuu xidhanayo ama malaha u badan yahay laakiin waad siin kartaa hadduu malahaad u badan yahay inuu xaaskiisa siin walaalihii gabdhaha uu siin ama uu iibsanba inaad wixii kala fahanto malahaada u fiirso wax badan baa ku xidhan adoon ka warqabin laakiin haddii kartooma lagu soo saaro tagsiila oo kadib saad u wado markaad dejinayso aragtay baashan inay khamro tahay hee qowlaha tafriiqi safqa minhaajka ka fiiriya hadda gor baan ka soo hadalnay qowlaha tafriiqi safqa idan waxaa weeye wixii aadan ka warqabinee horena intaad qabataad iska xoolaha kale kaa aafayni waad iska bixinoo meelaha iskaga soo dir musqulaha masaajidka lagu nadiifiyo towlad beebarka lagu istiisa halagu iibiyo hawlaha loo isticmaalo laakiin korontada iyo nalkii nadaafadda hawlaha lama soo gelin kara asug khatar weeye meelaha ku tuur mar horena ma qaadi kartid haddaad ogtahay haddaadan ogaynna wixii ka soo baxay gaalkaas kugu darin inaad dantiisa u qabatay xoolihiina u daysee rufba laga soo siin kadibna waad dhaafinaysa caruurtaada cunsiin maysid akoonkaadana ku shuban maysid waad iska ilaalinaysiin kaa aafaynin xoolihii xalaashaad saqaysatay su-aalahaad caawa soo furteen maxay tahay naafil islaamiyaa <laughs> warkaas ogaadeen u sheeg warkaa ogaadeen u sheeg hal buulia maxay dheh niir xalaala ma dhasho been yaan laguu sheegin naafida islam agee ka yimid agee ka timid xaggey ka timid haddii fahansiya cabdiraxmaan bangiga bangiga sharciga lagu siinayo ee bangiga dhagaxa ku siinaya shardiga lagu le waxaa ka mida inaad sistamka ku shaqayso ribowiga ah ee bangiga dhagax shahaadada saasaa lagugu siinba marka ii sheeg qaabka naafida e islaamiya naafida e islaamislaba kun iyo e saabkan u baabiiseen maaha ee nimanka dubay ka yimid iyo khaliijka inagu aafeeyeen warkadaaya ka weynay naafida islaamiya wax la jira ma jiraan niman doctoro waaweyn oo brofesoraa ayaa kutubo ka qora waa baail waxba kama jiro ummaddan la aafayn qolyihii reer muqdishoen mooda inayn dhaamaan baa soo baasho ayaga ku qamaamahaya bunug baa socota tanzania uganda nairobi waxaas iska ilaaliya jabuutina ma tagta iska ilaaliya ribada ayaan laydin qarini ribada ayaan laydin qarini jooga aduu og inaad riba tahay inaad gashaa dhaanta inaad tawiil faasida ku banaysato tawiil faasida mar ka daran tahay in lagu gaalo baa dhici karta khamrada aan og inay khamrad haddaan waa dembi hadaan dhaho in laga dhergaa xaaraan may kabashadu way bannaanta ka warrama hal litiro khamraan cabbe aan og inay khamrad tahay ilaa ii dembidhaaf waan iska matagayaye maxaad tidhahdeen caasi baa tahay kabiira waxaan ku in laga dhergo umbaa xaaraanee xoogo kabashada qacda ah lagu kala qaadaya cashirka lagu akhrinhayo dhib ka warrama kaafir baa tahay kaafir bilahi alcaiim ta'wiilku mar buu ka daran yahay macsiyadoo lagu dhaca ta'wiilka mar waad ku gaalooba mararka qaarkood iska ilaaliya waagaad bakras banki iyo ikwad banki iyo iisoo balaayada shayaadiintii war wixii hore waaweynaa ii sheega kuwan dambena wareegay fasti iyo iga galaf iga daaye waagaasaad dhaanteen ead iska ilaalinayseen baasha nimankan shaarka islaamka idin soo xidhay ee daaqad baan fura iyo dariishad baan fura idinku haya yaydan aafaynin ayagaa ka xun kuwii gaalada ahaa kuwa islaamka sheegataa ka xun intaasoo wejigay kaga xun yihiin maraan miir qabaan ka hadli doonaa haddii alla i gaadhsiiyo igu simo iska ilaaliya xadiidka waxaa ku jira man facala sababa man facala الsababa اkhtiyaaran fakaأnnahu اlfaacilu lishay mubaasharatan waa qaacida waad oga hadla qaraafi waxaad oga hadla abusaaq الshaaibi fi اlmuwaafaqaat xadiidkanay ku salaysan tahay falka ruuxii sameeya oo sababka la yimaada isagoo fahamsan sababku wuxuu yahay garanaya ikhtiyaarna oo la yimid sababkaa wixii ka dhashay isagaa sameeyey ninbaa ku yidhi soo kambayngareeyey farta ii saaray dooruku fartaad u saartay uu guulaystay muxuu noqday ilaaha yaroo yusharico yuxallilo wa yuxarimu adaa sameeyey ilaahan iska ilaaliya waxaa soo dhow bishii sideedada agas baa soo dhow shirkii layskugu yimaaday iyo weliimada libaadaba kambayn baa ka socda hawsha xarkay soo goosatay xeeray is ilaaliya ninka xubin baarlamaan doortay u codeeya farta saara maxaa ka dhashay awood inuu xubin baarlamaan noqdo baarlamaanu maxaa tahay waa sharci dejiye waxa waa la samayn karaa lama samayn karo kaa ninka sameeya waa xidhan yahay kaa qaanuunka qabanaya ilaaha yare wana alimahaya wana xarimahaya yaa sameeyo ka dhashay falkiisii farta aad guudsatad dhash ka siisay ayuu ka soo booday ninkan madaxa kuusa iska ilaaliya yadaaka awkataa wafuuka nafakh hawshaa fahma khatar wey nabi maxamed muxuu leeyahay ninkii nin caaya hooyadii asaguna hooyadii uu caaya hooyada adaa caaya nabi all hooyadu caaya uma quudhe adaa sababay wey sababay intaad marka gaalo waaweyn iyo mushrikiin iyo dawaaqiid iyo ilaahya noo dhistan ood samaysaan yaan hadhow makaan iska kiilalaasa waxaad dhehna inay xusaanaada waa takfiiri waxbuu gaalaysiinayaan omaa ka joogtaa idinku balaayada iska ilaaliya hawshaan xadiidkan khatar wey sharax dheer buu u baahanyahay ninki abu cabdillahi almaajiri sharxiisa muslim almuclim aad ba xadiidka u sharxa asagaa ka akhriya hawshaada la iskaga ilaaliyo waxaaba ka darana shaygii macsiyada ahaa inaad ku faanto baa ka sii daran culamada alxanafiya maxay yidhaahdeen jamaaca min culamaa alxanafiya waxay leeyihiin almuhaniyatu kaafira almuhaniya gabadha heesaada ee fanaanadda waa kaafirad bay yidhahdeen limaada ka jawaaba fan iyo sugaan baad inku leedihiin hadda haysta itag tigtogga iyo iisheeg wixii aad ee saqiir iyo kabiirba laysruxhaye fanka la yidhahdo almuqaniyatu waa kaafiray yidhaahdeen jamaaca min culama alxanafiya limaada ruuxa muslimka waxaa la rabaa bini aadam weeyo hadda macsuumihe dembi baa ka dhacaya laakiin dembigu markuu ka dhaco waa inay cabsi la socoto waa inuu ilaahay rajaynaya inuu dembi dhaafo waa in qoobgariir ku jiro ruux cabsanaya waa inuu yahay ruuxan ku xaragoonaya macsiyadii ka warrama ku faraxsan ku xaragoonaya abaalgud lagu siinayo xidig wey waaba asagaa dayasho mudan idinkuna reebaadiya madax kuskuusan baafitiinba almuhaniyatu kaafiray dhen waman ittakhada almacsiyata xirfatan faqad kafar bay yidhaahdeen waman ittakhada almacsiyata xirfatan faqad kafar shay xaaraana oon bannaanayn ninka shaqo ka dhigto ku shaqeeyana ka warrama asna waa kaafir bay yidhaahdeen dadka bangiyada ka shaqeeya ka warrama ee xirfadda ka dhiga iyo meheradda iyo mihnaday ku shaqaystaan gaalnimo weyn joojiya waxaan ka hadlayaa shay macsiyo ah qolyaha sigaarka ka shaqaysta ka warrama qolyaha jaadka ka shaqaysta kuwa khamro waa baal weyne khambarada iskaba jooji hawshaa bal ka warrama daraagisku waa ka shaqaysta heesaha kuwaa ka shaqaysta waman ittakhada almacsiyata xirfatan faqad kafar limaada maxaa loogu gaaloobaya li'annu waad bannaysatay leeyihiid waad bannaysatay wax dareena kuguma hayso ma danqanaysid ma diiraysid waabay kula quman tahay gabdhaha aljaziira ka shaqeeya ka warrama xukumkooda shaleemada wadaaddaha shaleemada wadaaddaha baashaan u bixiyo hadda koor jaziira soo ma taqaanaan idaacat اljaziira qanaat اljaziira albath اlxayi liqanaat اljaziira gabdhaha ka shaqeeya islaamka sheegta ka warrama xukumkooda markaan binaan calى hada الra'y alxanafi leesh gabdhaheenna ku xaragooda cawradooda inay muujiyaan maxaa u xugum ah inay timaheedii bannayso oo luqunteedii bannayso oo xabadkeedii bannayso oo kubkeedii iyo fuulinkeedii bannayso iyo buudideedii bay ku xaragoonaysaa kada haddaad dhahdana malagaabaa galay midiis asturta loo arkaa inay reebaadiye tahay inay dambayso mutakhallifo tahay abca xajariya loo arkaa nusha xajariya laa tastaxiq an taciish ninka ku xaragooda macsiyada muxuu noqonayaa waa nin bannaysay leeyihi waa inay cabsi jirto waa inuu qoobgarir jiro waa inuu rajo aad qabto ilaah inuu kuu dhaafo waa inaad xushood jiro haddaad xadhkihii goysood baashii macsida ku xaragoonayso ama shaqaba aad ka dhigato idan waa kufri bay taagan yihin culummadu idinka waxaad ka hadlaysaan hawlka iyo kufri waaweyn oo ilaahya la doorta baad ka hadlaysaane hawsha iska ilaaliya diintu saaad moodaysaan maa faham bay idinka baahan tahay وعن أبي محمد بن مطعم النوفلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبgu wuxuu yidhi laa يدخل الجنة jannada ma galo qaaicun nin goyo qaraabadiisa qaala sufyaan yacni ibnu cuyaynad abaa muxamed fii riwaayati ibnu cuyayne wuxuu yidhi yacni nabigu wuxuu u jeedaa qaaطica raximin laa yadkhulu jannata qaaicun qaraabogoys janna ma gala nabigu markuu leeyahy wuxuu u jeeda ninka riximka gooya soomaalida way yaqaanaan xadiidka waxay dhaheen riximgooy riximgoys waa reera naareed riximgoys waa reera naareed adu mahamaadan tii reebarida ugu hoos wadda iga tayada anuu ku soconhayaa riximgoyse waa reera naareed baa le iska ilaaliya muttafaqun calay marka riximna waa maxay waa axad walba ood og tahay nasabka idiin dhexeeya taqaan intuu doonib ha gaadho ayagunbaa kala sokeeya mooyeene riximku xad ma laha waa axad walbaod og nasabkiisa bacuda aw qaru dhalashada idin dhexaysa aad garanayso wey ama xagga hooyaa ka yimaado ama xagga aabbaha ka yimaado وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة المخزومي عفوا الثقفي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nabigu wuxuu uhi ina allaha tacaala xarama calaykum ilaahay wuxuu idinka xarimo idiin diido idinka reeba muslimiinay cuquuqa alummahaat hooyooyinka in lagu caasiyo la dhibo waxay dhahaan culummadu waa min baabi takhsiisi shayi bاdikri idhaaran licidami mawqicihi fi اshariica idan macnuhu ma aha markuu nabigu leeyahay ilahay wuxuu idinka xarimay hooyooyinka in la caasiyo oo lagu hadal celiyo oo amarkooda la khilaafo oo la dhibo uu ma aha waalid aabbayaasha in la fasaxaayo ee waxaa lagu tusaya hooyadun ay aabbaha ka daran tahay xuquuqulabina waa xaaraaman bilijmac xuquuqulummina waa xaaraaman bilijmac oo un kala daran yihiin in allaha xarama calaykum midda kale hooyada inta badan lagu gacansaydhaayo odaygu waa nin weyno iska kaa celinba intuu ka dhacahayo fooduba ku gelinba qoolku kuula bixiyo waa meelbaba ku saari xaqiisa wuu kaa dhacsanba asagu ama koluu kula xaajoodo iyo koluu ku qowdhabiyo wixiisa wuu kaa dhacsanaya asagu hooyo laakiin waa tabar way naxariis badan tahay marka in lagu xadgudbaa badan hooyada meesha aabbuhu waxyaaba badan loo xeeriyo ama qowlkiisaba laga cabsado ama indhacadayntiisii iyo hanjabaadiisii iyo xaajadiisa laga cabsado hooyadu marka laakiin waa ka nugushay aabbaha wey saasuu nabigu u danaynayaa inuu xaqeeda si gooniah u muujiyo in allaha tabaaraka wa tacala xarama calaykum rabbi wuxuu idinku xaramay cuquuqa alummahaat hooyooyinka in lagu caasigaroobo wamancan limaa yajib wamancan diidda aad diiddaan limaa yajib wixii idinku waajib inaad bixisaan aad diiddaan xaqi lagu lahaa inaad bixisaa diiddanaysa sakadii baa diidi xaqii in la dhiiba nafaqadii biilkii wamancan liadaa'i maa yajib wuxuu idinka reebahayaa rasuulku ilahayna idinka xarimay wixii idinku waajibay inaad bixin weydaan inaad bixin weydaan wahaatin ay waطalibin maa laysa laka akhduhu maya dhiibi maayo iyo iyo keen waa laba aafo waa dhaqan xun weeye in wix lagu lahaana aad diidday bixiso dadkii waxoodana aad keenaad tidhaahdo waa waxay hore ku xaman jireen wadaadba ceel ku dhacay baa layidhi qolyihiis eraysan jiray ceel dheer buu ku dhacay wuu ka soo bixi waaye tolkiiba u gurmad waxaa la damcaale ceelkii in laga soo bixiyo war gacanta keen war gacanta soo dhiib keen wuu ceshada ma keen gacanta la yidhaahdo ninkii gacanta u taagay dac inuu soo bixiya keen yidhaahdaba gacantuu ceshan baydha wadaadka ku dambaa wuxuu odayga waa la soo gacantiibu bucshanhayaa maxaa ku tidhaahdeen keen baan ku keen hadhiine hoo dhaha buuhi hoo war gacanta hoo dhab buu ku dhegay waa la soo bixiyaa la yidhi oo maxaa jiraa la yidhi wadaadduhu hoo mooyeene weligoodba maysa maqal buudhi keena idinku keena wax bixiya ma maqal waxay maqli jireen sheekhow hoo sheekhow siyaaradii sheekhow ku soo ducee markaad maanta hore keen ku haysaan wuxuu moodahayey buu inaad xoola ka rabtaan mar hore maahoo dhahdaan waa qolyihii u dhamman jiray wadaaddaha weeye wadaaddaha waa waa laga shidaa nimanka caamada ah dagaal baa u dhexeeya mahmaayo badanna ayagaa sameeyey caammadaa samaysa mancan diiddo xaqi lagula aad diiddood bixin weyduu ilaah idinka xarimay wahaati keen aad tidhahdaa xaqi aadan lahaynna aad dalbato xaqi lagugu lahaa inaad diido bixintiisi waxaadan lahayna dalbatu nabigu idinka aramay allahna idinka xarimay wawada albanaat waxarama calaykum wa'da albanaati gabdhaha in la nool duugo ayagoo nool la xabaalo wa'da albanaat wa'da albanaat nabigu wuxuu u sheegay gabdhaha u sheegay wa'da eh, albaniin ma bannaan taha wiilasha in la noolduugo ma bannaano gabdhaha maxaa gabdhaha la nool nooldugi jiray xilligii jaahiliga waa kalaam kharaja makhraj alwaaqic makhraj alhaalib wiilasha ma aysan duugi jirin ayagoo noole gabdhahay nool duugi jireen ninka u horraysay ee waxaa la sheegaa gabadh nool duuga waxaa ugu horreeya laydhaha nin reer bani tamiim ah oo la odhan jiray caasim ibnu qays lo odhan jiray ama qays ibnu caasim lo odhan jiray qabla alislaam waabay qabiil kalay dagaalameen markaasaa intii laga adkaaday baa gabadhu asagu dhalay yaa dadka la qafaashile la tegay ah dagaal baa socday muddo badan socday waagi dambaa la heshiiyo la dhexgalay labada qoys gabadhiis marka reerkii waagi dhacay baa nin baa iska dhigtay markii la iyo wuxuu de gabadhaydii ha oo magti la qaato ragga la xisaabsaday oo gabadhayda heblahayd ha laysoo celiyo wuxuu yidhi wataase hadday ku raacdo anuu kaama haysta laakiin hadday tira odaygii waan iskala joogahayaa ma qasbi kartid buui odaygii qays ibnu caasim atamiimi wuxuu dhi aabowna kee iih eh, eh, baa jiri ku raaci maayo halkaygan iska joogahayaa odaygii bay midhaha ka heshay kadib wuu soo noqday dhaar wuxuu ku maray gabadh walbo u dhalata inuu inta yar tahayba uu ceebtaas gabadh walagaa ah ka dooratay nin ajnabi ah oo waag horeba qafaashay oo xoog ku qaatoo haniimaystay ceebta intay carab maqi dib dambe tana ay aafaysato dambe aafayn maysa buur sunnada carab u jideeyey kadibna way kaga daydeen laba qaab bayna gabdhaha u nool duugi jireen haweeneedu markay xaamilo sidkeedu dhammaado oy fooshu qabato ay soo dhowdahay bay goddheer qodi jireen guriga agtiisa ama meel la yaqaanay goddheer ka qodahayaan haweeney nabarku markuu bila waa godkii usii dhawow godka agtiisa tag godkii ku agmulaysaa ilmahii dhashaa la firma wiilba alla soo qaadan ma gabadhbaa horaa loogu sii riixahaya halkaasayba ku umula isbitaalkeedu waa isbitaalkee god la sii qoday wey halkaasay ku umulaysaa hadduu lab noqdana waa la soo xambaaran hadduu dhegdi noqdana horaa loogu sii ridi jiray dariiqadaa way yaqaaneen dariiqo kaloo leeda sudaasiya yaqaanoo gabadha waa la korin waa la dayn markay lix sano gaadho lix sano markay gaadho ayaa loo qabayn loo soo labisi dharka ugu quruxsan baa loo xidhi bilada wiliga iyadoo quruxsan baa aabbaheed soor kaxayn aabba ina keen godkan aan qoray fiiri bal suu ogyahay aabba wuu dheer yahay horaa loogu tuuri jiray markay qooraansato aabba aad buu u dheeryahay ee jaraabay yaa dhabarka laga riixi jiray labada dariiqay gabdhaha u nool duugi jireen dhaqan xun buu ahaa laba sabab baana ku kalifi jiray imaa khawfu caarin wa imaa khawfu caylatin ceeb iyo magaxuma ka cararkii sida qays ibnu caasim atamiim uu bilaabay ama faqri iyo gaaja ka carar labadaas sabab bay samayn jireen sababkay ku bilaabatay ceebka carar bay ahayd waagii damben waxaa soo gashay inay eh, eh, caydhka carar ay u xabaalaan wawaad albanaad gabdhahood noolol dugan ilahay waa idinka xarimay u fiirsa meesha ayad culum waxay leeyihiin alfarcu walaslu buu nabigu isdabadhigay alfarcu walaslu hooyo asala in lagu xadgudbo nabigu waa diid xaqeeda meel lagaga dhaco farci hooye ka farcame gabadhahana nabigu waa ilaaliya wuxuu lama nool dugi karo leanna hooyooo xaqeeda meel lagaga dhaco la xurmayn waayo tarankaa ku baaba'aya gabdhahoo la baabi'iyo la duugana tarankiibaa ku baaba'aya waa labada aadamuhu ku socdaba hooyo ulma dhasha gabar sii ay sii dhasho oo iyaduna reer noqotoiyo xaas oo hooye sii noqoto waalid sii noqoto haddaan hooyadina aan lagu xadgudbo la xurmayn waayo la tuuro gabadhi yarayday dhalatayna lagu rido xabaasha lagu tuuro hadda meesha maxaa jiraya oo adalbanaad wa kariha allakum ilaahay wuxuu idiin kohday <clears throat> oo ilaahay uusan jeclayn oo necab yahay waa xaaraan weeye waa tafanun fi lcibaara ma waa mid ilaahay wuxuu necab yahay oo ilaahay kohonayaa qiila waxaa la yidhi waqaala wuxuu yidhi qiila waqaal waa hadalaad ka fiirsan waxaa la lahaa waxaa la lahaa idan haddee waxaa la lahaa waxaadan ogayn oo inuu run yahay aadan hubin ama malahaadu u badna inuu run yahay in la sheega lama ogolo waanaad iska hubsato hawsha ayadaa qiila waxaa la yidhi waqaal ilaahay waa necab yahay maxaa yeelay been badan baa kuu dhuman waaga dambe warkaadaa badan waxba kala sooci maysid ma fiirsadaad noqon ma hubsade hawshood ku aafoobaysa ruuxa muslimkana waxaa la rabaa dibnihiisa waxa ka soo baxay inuu miisaamaya la doonaya wa karat su'aal su'aal fara badanna ilaahay waa idinka hoday su'aal fara badan oo maalaa yacni ah ama diinha ku saabsanaad ama su'aal adduunya ha noqotee su'aasha badan ma bannaano tacanud baa ku jira waxaan dhicinoon baahi ku xidhnayn baa ku jira wa karat su'aal laba mid weeye almasaa'il addiiniya hadday tahay in la badiyo ma fiicno maxaa ka dhasha waagadaam qodqodkaada waxaa ka dhasha waxaan loo baahnayn waxaan dhicin sheekhow ka warran hadduu maroodi nin ilmo dhalo bini aadan dhalo ka warran bay ku leeyihiin wakay shaaficidu ka hadlay hadduu maroodi ruuxu afka ka galo xagga dambe ka soo baxo ma nijaas ba mise waa daahir ilaa caloosh baad soo dhex martay haddama ma dhici kartaa horta xanafiya waxay dhaheen haddii haddii ey uu boodo ri oo kadibna ilma ka dhasho ay dhasho ilmaha ma eyba mise waa mise waa waxariya iyo innayl wey see ma la qalan karaa xanaf waxay dhaheen ul baan ku dhufanaynaa waxarti yarayd ul baa lagu dhufan hadday wii tiraa waa ey hadday sidii waxariya baraarkii naa u tidhaahdana waa adhi bay yidhaahdeen waxay dhaheen hadday weelayso marna marna ay waxrayso maxaa la samay ul lagu dhuftay mar sidii maqashid bay u ciiday marna sidii dhashi eygay u ciiday waxay dhaheen caanaa loo dhigi caanaa gool loogu shubi inay sida adhiga u miigato iyo inay carabka la dhacdo baa la fiirinaya carabka hadday la dhacdo maxay noqoto ey hadday miigato sida adhigu u cabtana waa neef adhi waxay dhaheen marna hadday miigato marna carabka la dhacda maxaa laga samaynaya waxay dhaheen aws iyo balaq baa loo kala keenayaa caws iyo doog baa loo soo guri waa loo tiirin kawaankaa la tegi xogu balaqana waa loo soo qaadi waa laaga dhigi kay kulli xataa la fiirinaya labadu hadday cunto ka warrama yidhahdeen balaqay ka bilowday meel bay saartay cawskii bay aadda meel bay saartay maxaa la samayn waxay dhaheen bismillaah wallah kubraa lagu gowrici waa la gowrici horta iyadaa marka la gowraco calooshadaa la fiirinaya xiidma wareegsan hadday caloosheeda noqotona waa ay calool dhiiloo weynoo tii haweenka nuqufi jireed meesha ka soo baxdana waa neef adhi ah balaafadaa maxayna geliyey hadda waa su'aashii badnayd su'aashii badnayd wey fuqaadhanba waxay haddii injir harageedii mar laga sameeyey salima lagu tukan karaa mise injir yaa soo ururi horta waxaa soo injira su-aasha mushkil weeye maogta wakadratu su'aal fara badanoo lahayn oo xukumtiinaad ku xidhnayna ilaahay waa idinka hodaa ee afgobaadsada buu nabigu le alayh salaatu wasalaam wa idaacat almaal maalka la dhumiyana ilaahay waa ka hodaa maalka la dhumin daabitkiisu waxaa weeye maalka haddaad ku bixiso dan diineed ama dan adduunyo waa maal aan la dhuminin oo la ilaaliyo o dhowray wey laakiin waxaan dan diineed ku jirin dan adduunyada ku anficina aysan ku jirin markaad ku bixiso waa idaacat lmaal maalkioo la baatulay oo la dhumiyey oo la dayaca muttafaqun calayh qowluu uu nabigu mancan macnahu waxaa weeye mancu maa wajaba calayhi wixii kugu waajibay alla ku saaro oo diiddo inaad dhiibtood bixiso wahaatina waxaa weeye alabu maa laysa lahu inaad codsatood raadiso waxaadan lahayn wa'dulbanaadna waxaa weeye macnaahu dafnuhunna fi اlxayaa ayagoo nool in la xabaalo wa qiila waqaalana macnaahu waxa alxadiiu bikulli maa yasmachu wax walbood maqasho inaad sheegto ilan beentii baad ka qayb qadanaysaa inay sii baahdeen fayaquul wuxuu odhanaya markuu sheekaynaya qiila kada saasaa la yidhi wa qaala fulan kada hebella sidaasuu yidhi mima laa yaclamu sixatahu oo ah saasaa la yidhi hebel baa sidaa yidhi waxa aad leedahay waxaad og inuu dhab yahay ma aha walaa yadunna mana malaynayo inuu sax yahay xataa ma malaynayo ila maluw xugun baa ku dhisane wakafaa bilmar'i kadiban ruuxna waxaa been ugu filan oo ku deeqa been an yuxadita bikulli maa samic inuu sheego oo wax walba uu maqlo uu sii gudbiyo hebel baan iska saaraay hebel kaa saari mayso remiyu qaab bay ku bannaystaan hebel baan iska saaraay saa iyo saasaa la yidhi iska saaraay maxay haddaa wadaaba sii wadee hadduu run yahayna waidaacat lmaali tadbiiruhu wey waa in la sarsaydho oo la baatulo oo lagu fataalo iyo wa sarfu maalka in lagu baxsho fii hayri اlwujuuh wadooyinkii almaduunu fiiha wadooyinkii la idmo wadooyin aan ka ahayn wada iyo wadiiqa la ogolya meelaan ka inaad ku bixisa la yidhahda idaacat lmaal oo min maqaasid alaakhira wadunya danaha adduunyai mid aakhira midnaba aan ahayn baad ku bixisay iyo wa tarku xifdi ilaalintiisi in laga maca imkaan xifd adoo dhawri kara inaad mee cidlaa dhigto oo markaa uu gubto ama uu halaagsamo u baabao ama laxadaba haddee wa karatu su'aal alilxaaxu waa in lagu celceliyo la naqo oo la wadwado weeye fii ma laa xaajata ilayh waxaan baahiya ku jirin oo masale diineed ahayn dana nagaga xidhnayn xidhnaynood celceliso ayaa loo jeedaa wa fi lbaabi axaadiiu baabka axaadiis badan baa ku timid sabaqa fi lbaabi axaadiiu sabaqat fi lbaabi qablahu baabkan hadda aynu marayno ah taxriimu اlcuquuq wa qaطicat الraxim axaadii baa ku soo hormartay baabka kan ka horreey ka xadiii wa aqطacu man qaطacaka riximow miyuunku deeqin inaan gooyo axadka ku gooya xidhiidhiya axadka ku xidhiidhiya wa xadiiu man qaطacanii qaطacahu اllah ee xadiidka riximka uu yidhi axadka i gooya allaha gooya wallah subxana wa tacala aclam